alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wغfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay baabkii ku saabsanaa baabu amri wulaati lumuuri birifqi biracaayaahum wa nasiixatihim baabka siddeed iyo toddobaatanaad xadiidka lix boqol iyo labiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo sagaaliyo lixdan wa can caa'idi bni camrin radia allahu canhu annahu dakhala calaa cubaydillahi ibni ziyaad caaid ibni camrin ayaa wuxuu u soo galay cubaydillaahi ibni ziyaad buu usoo galay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ay bunaya inankayga yaraayow wuxuu uga jeedaa marka ishfaaq iyo markaa cibaarada inuu soo dhowaynaayo oo dee bal warkia uu u sheegaayo si uga aqbalo ayuu markaa ula hadlaya dee da ahaanna waa ka weyn yahayoo yani waana saxaabi marka caa'id ibnu camrin cubaydillaahi ibnu ziyaadna dee waxa weye waa nin yar wey waa nin yar marka dee taabiciintiibu isagu ka mid yahay ee saxaabadii kama mid ahaa waxaa dhalay ziyaad ibnu abiih ziyaadoo ina aabbihii ah ayaa dhalay ziyaad ibnu abiihi waxaa la yidhaahdaa ninkaas ziyaad la yidhaahdo waxa markaa istilxaaq sameeyey oo marka aabbihii haleeshiiyey mucaawiya arrinkana ijtihaad buu uga dhacay yacni ziyaad waxa dhalay ee addoon baa dhashay addoon ayaa dhashay marka mucaawiye waxa uu yidhi waxa weeye biyaha laga abuuray aabbahay baa lahaa oo addoontaa u tegey yacni wakhtigii qabla alislaam markaa dabeedna sidaasuu ku dhashay marka waagii hore dee looma aqoon inuu yahay ziyaad ibnu abi sufyaan inuu yahay mid loo yaqaanay ma ahayn dariiq dee sharcigoona kuma dhalan adda addammarasa mucaawiya markuu talada hayey ayuu dee markaa sameeyey istilxaaq sameeyey oo uu yidhi waxa weeye dee aabbahay baan kugu abtirinayaa oo dee waxa weeye waxaa tahay ina abi sufyaan baa tahay marka maadaama taa sidaa tahay walaalaynu nahay dee taladana ila shaqeeyo markaysaga maamulka iyo shaqada markaysaga ila qabo calaa kulli xaal arrinka noocaasa ayuu saa ku yeeli salafku iyagoo ka taxarujaya waxay ku magacaabi jireen ziyaad ibnu abiih ziyaado ina aabbihiya in abi sufyaan sida badan may odhan jireen marka cubaydillaah ibnu ziyaad ninkaas ayaa dhalay ziyaad ibnu abiih cubaydillaah ibnu ziyaadna waa ninka dee markaa eh, dilay xuseyn ibnu caliy marka xoogaa dee waxba laga sheeganayay nin waxa weeye dee markaa taasoo keliya maaha dhibaatooyin badan ayaa lagaga caban jiray ayaa lagaga caban jiray ciidankii markaa dilay xuseyn ibnu caliy ninka watay waa cubaydillaahi ibni ziyaad wey cubaydillaahi ibnu ziyaad weeyaan markaa saxaabigan waa waaninayaa wuxuu yidhi ay bunayo inankayga yaraayow innii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay ina shara ricaai alxutama ina shara ricaa'i kuwa marka waxaa madaxda ah maamulada markaa samaynaya ricaa dee waxa weeyaan kuwii xoolaha raaci jiray waa soo gelayaan asaalatan laakiin hadda waxaa looga jeedaa madaxdii ayaa looga jeedaa kuwa madaxdaa waxa ugu shar badan alxutamatu kuwa wax burburinta badan ee raxmadda daran yacni dadka dhibaya dulminaya ku tacadinaya aan u naxariisanayn aan u turaynin xadmi baa laga keeno xadmigu waa kasriga iyo burburinta weeye ya kuwa burburinta badan ee raxmadda daran ee qallafsane dadka dhibaya ee dulminaya ee marka waxa weeyaan dhibaataynaya kuwaasaa ugu shar badan ayaa nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam cayd baa fa iyaaka an takuuna minhum waxaan kaaga digayaa inaad ka mid noqoto inaad kuwaa sharka badan ka mid noqotaan kaaga digaya yani ummadda u tiro u naxariiso dulmiga iska ilaali yacni dadka u dhimri yacni iska jir marka waxa kuwaa sharka badan inaad ka mid noqoto mutafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqsan buuri calaa kulli xaal muslim baa la gaar noqday ee kollay halkan sahwi ayaa markaa dhacay horena waa inoo soo maray xadiiskani marka markaa hore sheikhu wuxuu u tiiriyey in muslim soo wariyey laakiin mawdican waxa weeye bukhaariyo muslim buu u tiiriyey marka marka hore siduu sameeyey ayaa saxnayd baab alamri bilmacruuf baynu ku soo marray xadiidkani wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal in madaxda loo nasteexeeyo ayuu tilmaamayaa oo caa'id ibnu camrin cubaydillaahi ibnu ziyaad intuu u tegay ayuu u nasteexeeyey si latifanna ula hadla waad shar badan tahay iyo waad belo badan tahay iyo sidan sidan baa tahay kuma odhan ya sidii caruurtiisoo kale ula hadlay ay bunaya waxa weeye waana tashiiriye waxaa la yidhahda eh, tashiiru ishfaaq wa maxab la yidhahdaa tashiirka inkaasoo kale ah carabtu waxay u isticmaalaan yani waxa weeye jeclaysiin yani jacayl iyo yani turis ya yaa bunaya marka la yidhahdo ama eh, ay bunaya inankaygi yaraayo yani waxa weeye cibaarada latiifan buu kula hadlay dabeedna wuxuu u sheegay naska xadiisku u sheegay ina shara ricaayi lxutama ka mid baa tahay ee ka bax kuma odhan si qallafsan ulama hadlin waa u debciyey saasaa nebiga ka maqlay buu yihi calayhi salaatu wasalaam camalkiisii wuxuu samaynayay markan ma sheegin iyadoo wuu la qalloocan yahay waxyaalaha uu samaynaya wax badanoo ka midi ee wuxuu yidhi iyaaka an takuuna minhum fa iyaaka an takuuna minhum waxaan kaaga digayaa inaad ka mid noqoto markaa sida latifan ee loola hadlaayo madaxda ee loogu nasteexaynayo xadiiska waa laga qaadanayaa waxaa kaloo xadiisku ku tusinaya yacni madaxda dadka aan u tidhin oo u naxariisan ee dhibaataynayso oo dulminayso ku tacadinayso oo burburinaysaa inay shar badan yihiinna in nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa tilmaamaysa alxutamana waxa weye siqadu waa mubaalaqo waa kasiiru lxatmi waa sida asuraca iyo alhumaza iyo allumaza inagii hore usoo sheegnay yani waxa weye leysa shadiidu bisurca waana kusoo marray maadadan in loo isticmaalo ciddu ficilku in badan ka dhaco fucala hadday ta lix boqol iyo saddex iyo lixdan wa abi maryama alasdiyi radia allahu canhu anahu qaala limucaawiyata radia allahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abi maryama waxauu yidhi annahu qaala inuu ku yidhi limucaawiyata mucaawiya uu ku yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanayaan maqlay man wallaahu allahu shayan min umuuri almuslimiin man wallaahu allahu miduu ilaahay mas-uul uga dhigay ku kastuu ilaahay mas uga dhigay shay wax min umuuri lmuslimiina umuurta muslimiinta ka mid a faxtajaba duuna xaajatihim faxtajaba iska qariya oo iska xijaaba duuna xaajatihim dantooda markaa yacni sokodooda iska xijaaba wa khallatihim iyo baahidooda khalladu waa baahidii wey iyo baahidooda sokodeeda iska xijaaba oo teed isaga dhiga wa faqrihim iyo faqrigooda yacni waa isla baahidoodii uun yacni iska xijaaba oo gaadh intuu iska dhigo markaa gaadh horta dhigto aan cid u geli kartaa jirin oo dantoodii u sheegan karta ama baahidoodii ula tegi karta ayna jirin ixtajaba allahu duuna xaajatii wa khallatii wa faqri ilaahay wuxuu iska xijaabaa danta ruuxaa sokadiis iyo baahidiisa sokadiis iyo faqrigiisa sokadiisu ilaahay iska xijaabaa oo iska teedaa iska teedaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame markaasaanu ilaahay baahidiisa u quminayn hadduu isagoo baahidii dadka qumin waayey oo xataa lala gaari kari waayey yacni markaa ilaahayna baahidiisa uma quminayo maalinta qiyaame fajacala mucaawiyatu rajulan calaa xawaa'iji innaas fajacala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ka yeelay rajulan nin ayuu ka yeelo mas-uul uga dhigay calaa xawaa'iji innaasi dadka danahooda rawaahu abu daawuuda watirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi sheekh albaanina sanadkiisa waa saxiixiyey weliba shawaahid kalena xadiidku waa leeyihi madaxda muslimiintu waagii hore may lahaan jirin wax gaadh ah oo ciidamo ilaaliyo iyo guryahoodu inay gaadh leeyihiin iyo kullu daalika ma jiri jirin guriga nebigu sala allahu alayh wasalam gaadh ma lahayn yacani nebiga maadaama cadowgiisu badan yahay oo gaaladii ay ku wada taamayaan si ay u dilaan markii hore waa la ilaalin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dee kollay cid ilaalisaa la socon jirtay markuu ilaahay soo dejiyey wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadka kaa dhowri doona oo kaa ilaalin doona wuxuu yidhi markaa dadkii waa fasaxay ilaahay baa ilaalinayee iska taga taasina waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ashyaada nebinimadiisa caddaynaysaee faraha badan leh bay ka mid tahay waayo ruux hadduu been sheegaayo dee naftiisa uma been sheego yaa yacnii kalsoonida iyadoo cadowgiisii fara badan yahay oo dee yuhuuddii hadday tahay mushrikiintii carbeed hadday tahay yacnii gaaladii aad ay u doonayaan siday u dili lahaayeen dilkiisana si walba ay isugu dayeen inuu yidhahdo ilaahay baa ii ballanqaaday inuu ilaalinaye waxba ha ilaalina iska taga oo saas yadaa yidhaahdo oo gaadhkii sidaa lagu fasaxo oo ay markaa noqoto inuu ilaahay sidii u dhowray oo u ilaashay oo gaalo intay u timi marka waxa weeye sidii ku dishay ayna dhicin waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ruuxuna hadduu been sheegayo naftiisa uma been sheego carabtu waxay ku maahmaahaan alraa'idu laa yakdibu ahlah ninka sahankii ee reerkiisa uma been sheego oo hadduu iminka sahan tago oo markaysagaa dhul uu soo maro oo uu soo eego uu yidhahdo markaysa waxa meesha waxaan ku soo arkay barwaaqaan ku soo artaiyo deegaan fiican baan ugu soo arkay dooggu intaasu leegyahy roobku intaasoo goorbu isaga daba noqday yacani dhulka markii aan qoday waxa weeye ilaa yani waxa weeyaan ilaa waa gaari waaye gaari waa bay noqotay gaari waa gaari waa ya ile waa la qodaa waa la qiyaasaa markaasa layahay intaasaa markaa dhoosku qoyan yahay maya ilaa dhudhun buu qoyan yahay maya ilaa cududdu qoyan yahay ya war gaari waa bay noqoto yani waxa weeye gacantii markay ku libidhay yani waxa weeye qoyaanka weli waa sii socdaa beenta caynkaasa waa dhici kartaa cid kale inuu u sheego laakiin reerkiisa inuu u sheega ma dhici kartaa oo ay beentii ku guuraan ma dhici karto alraa'idu laa yakdibu ahla marka qofku naftiisa uma been sheego marka wallahu yacsimuka min annaas inay qowlullaahi tahay oo markaysa marka ay dhab tahay ayay markaa caddaynaysaa marka waa min dalaa'ili nubuwati ayay ka mid tahay marka xaaladdaa laga bilaabo nebigu calayhi salaatu wasalaam cid ilaalisaa ma jirin cid dambo u ilaalisaa ma jirin khulafadii baa yimi abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali midnaba gaadh ma lahayn mid gaadh lahaa ma jirin waxa dhacday haddaba markaa dee waa kuwii madaxdii dambe la dilay oo cusmaan dadkii ahlufitnaha waatay dileen calina waa ti ay dileen waxaanay go'aansadeen nimankii khawaarijta ahaa cali iyo mucaawiye iyo camr ibnu caas saddexdaba inay dilaan ilaahay uma suuro gelin markaa labada kale dilka cali unbuu ku dhacay isku wakhti baana lagu talagalay inay dilaan khawaarijtu waxay go'aansatay isku wakhti inay dilkaa fuliyaan salaad subax maalin hiblaayo baynu wada fulinaynaa dilka bay yidhahdeen mucaawiya habeenkiiba xanuunsadoo salaaddaa subax ma soo bixin xanuunkaa daraaddeed baanu soo bixin camr ibnu caasna nin kalea la mooday oo khaarije la yidhahdo khaarije ayaa loo dilay camar inuu yahay caliy bnu abi taalibna isaga waa la dilay markaa dabeed waxay noqotay mucaawiya inuu samaysto gaadh oo ciidan ilaaliya inay jiraan ayuu samaystay xadiiskan baa loo sheegay isagoo gaadh leh oo gaadhkii dee markiisa marka ay ilaalinayaan oo cid isaga tegi kartaa aynay jirin ciduu markaa u ogolaaday in u soo galaan mooyaane markiise ay noqoto xadiiska u sheegay saxaabigani ma wallaahu allahu shayan min umuuri lmuslimiina faxtajaba duuna xaajatihim wakhallatihim khallatihim wa faqrihim ixtajaba allahu duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrihi yowma alqiyaama gaadhka ma kala diri karo gaadhka hadduu kala diro dee waxa weeye raggii hore halkii la mariyuu garanaya inuu ku xigo isagana la dilaayo ya taasuu garanaya wuxuu sameeyey ninbuu mas-uul uga dhigo wuhi wixii dan ii leh dan iga doonayaa ninkaa ha u tagaan ninkaasaa ii gudbinaya marka waxa dantoo ii imanaya dee ninkaas isagu madax ma aho dee mas-uuliyad weyn ma hayo ciddii doontaa u tegi kartaa ninkaasu mas-uul uga dhigay suu markaa tan uga baxsado marka dariiqiisa ayaana markaa danihii ay ugu imanayaan oo loogu soo gudbinayaa dabeedna saasuu ugu fulinayaa danihii saaya saa u same saa u same saa u same caynkaas wahaakada waaya baabka sagaal iyo toddobaatanaad baabulwaali alcaadili ninka madaxda ah ee alcaadili cadaaladda sameeya fadligiisa sheegista la sheega u baab yahay ay baabu dikri fadli alwaali alcaadili laba mudaaf baynu qadarayn waa fadli iyo dikri ya baabu dikri fadli alwaali alcaadili ay haada kani baabu dikri fadli ilwaali ninka madaxdaa fadligiisa sheegista la sheegaayuu u baab yahay waaligaasoo alcaadili mid cadaalad samaynaya qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi ina allaha ya'muru bilcadli walixsaan ina allaha allah ya'muru wuxuu amrayaa oo farayaa bilcadli cadaaladiiyo walixsaani samafalka ayuu marka ilaahay amrayaa oo cadaalad samaystaan samafashaanna ayuu ilaahay idin amrayaa wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi wa aqsiduu cadaalad sameeya ina allaha yuxibu almuqsitiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa cadaaladda sameeya ayuu jecel yahay iqsaadku waa cadaaladda weeyi yacnii qaasidkuna waxa weeye waa ka jawrka samaynaya dulmiga samaynaya ayaa la yidhahdaa wa ama alqaasituuna yacni waxaa loo jeedaa waa kuwa jawrka iyo dulmiga samaynaya loo jeeda marka aqsada marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa hamzada ayaa noqonaysaa lisalbi walizaalo yacni jawrkii iyo dulmigii baa la suulinayaa sidaas aawoodee waa cadaalad samaynayaa oo macnuhu dhacay xadiiska lix boqol iyo afar iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo koob iyo toddobaatane wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal sabcatu yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh nebigu waxau yihi calayhi asalaatu wassalaam sabcatun toddoba nooc ama toddoba yacni markaa cid ama toddoba qof yudilluhum allahu ilaahay wuxuu hadhinayaa fii dillihi ay fii dilli carshi carshiga ilaahay hadhkiisa ayuu hadhinayaa yowma laa dilla ilaa dilluh maalintaan hadh kale jirin ilaa dilluhu hadhka carshiga ilaahay mooyaane marka fii dillihi waxaa loo jeedaa fii dilli carshi sida riwaayadka qaarkood ku yimi waxaa laga tilmaamayaa hadhka carshiga ilaahay in laga tilmaamaa yudiluhum allahu ilaahay wuxuu hadhinayaa fii dilihi harhkiisuu hadhinaya harka carshigiisaa loo jeedaa yowma laa dilla ilaa diluhu maalintaan har kale jirin harhkiisa mooyaane yacnii harhka carshigiisa mooyaane har kale aanu jirin imaamun caadilun toddobadaas ka ugu horreeya waa imaam caadil ah oo caddaalad samaynaya wa shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi tacaala iyo wiil dhallinyaraa ah oo ku barbaaray cibaadada ilaahay waa ka labaad warajulun mucallaqun qalbuhu fi lmasaajidi iyo nin lagu xidhay qalbigiisa fi lmasaajidi masaajidda lagu xidhay masaajidda lagu xidhay qalbigiisa riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray mutacalliqun qalbuhu fi lmasaajid marka waa waa ku xidhan yahay waa lagu xidhay waa ku xidhan yahay mucallaqun waa ismafcuul baa laga wa rajulun mucallaqun iyo nin lagu xidhay qalbuhu qalbigiisa fi lmasaajidi masaajidda lagu xidhay bimacnaa masaajiddu aada ugu sugnaanaya u laasimayaa markastuu ka baxana waa ku soo noqonayaa hadduu qalbigiisu masjidka ku tacalluqo aada u jecel yahayna dee jasadkiisuna waa ku jirayaa masjidkii aad buu ugu tacalluqaya waana u badanaya waana u badanaya waayo qalbigu dee siduu doonaaya jidhkuna yeelaya alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluhu waida fasada fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalb warajulaani taxaabaa fi illaah iyo laba ninoo ilaahay dartii isu jeclaaday fiida waxaa loo jeedaa saabiya loo jeedaa tacliil baa laga tilmaamaya yacnii allah dartii bay isu jeclaadeen ijtamacaa calayhi way ku kulmeen xubbigay isjecel yihiin oo ilaahay dartii isu jecel yihiin bay ku kulmeen oo yacni isugu yimaadeen wa tafaraqaa calayhi waana ku kala tageen siday isu jeclaayeene jacaylka ilaahay dartii ay isugu jeclaayeen oo ugu sugnaayeen ayay ku kala tageen oo geeridu kala kaxaysa yaa arrin adduunye ah yacni ma kala kaxayne geeridu markay kala kaxaysee midkood dhintay yacni waxa ay ku kala tageen jacaylkaasay ku kala tageen cala alxubbi fillaah wa rajulun dacathu iyo ninay u yeedhay oo dalbatay imra'atun qof dumara qofkaa dumaroo daatu mansibin sharaf u saaxiiba oo reerkoodu sharaf badan yahay iyaduna sharaf leh wa jamaalin quruxna u saaxiiba waxay ugu yeedhay yacni nafteeday ugu yeedhay iyo xumaan iyo zina inuu ku sameeyo ayay ugu yeedho iyadaana dalbatay fa qaala dabeedna wuxuu yidhi oo ku jawaabay innii anigu akhaafu allaah allah baan ka baqayaa yacni gabadha foolxumo ugama tegin in waxaweeye sharaf aynay lahayn oo markaa waa lagugu caayi doonaa iyo wax la midana ugama tegin ee dalabkuna xaggeedu ka yimiyo dee waxaweeye taasna yacnii waxa weeye wixii keensanayo xumaantu inay dhacdo way sii badnaanaysaa xaaladdan yacni iyadoo gaar ah markay sidaa ka dalabto dalabkuna xaggeeda kaga yimaado cidda ka baxda ee iska ilaalinaysaa dee waa ka yar tahay xaaladaha kale wuxuu ku jawaabay innii akhaafu allah allah baan ka baqayaa zinadiina waa iska diiday kaasina harka carshiga ilaahay baa la hadhin doonaa wa rajulun tasadaqa bisadaqa iyo nin markaa sadaqadaystay sadaqad oo fa akhfaaha sadaqadii qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa wuxuu qarinayey ilaa bidixdiisu aynay ka ogaanayn maa tunfiqu yamiinuhu midigtiisu waxay baxsanayso yacnii si khafiyo qarsoon buu bixiyey ilaahay dartiina uga jeed kullu dalika waxay ku dhacayaan liajli illaah waayo haddaan liajli illaahi loo samaynayn khisaalka meesha laynoogu sheegay haddaanay ilaahay dartii ayna u dhicin dee wax markaa eh, fadiilo ay ku helayaan maaha marka ilaahay dartii buu u bixinaya sadaqadaasoo xoolo tayiba maal wanaagsan buu ka bixinayo xalaal ah ilaahay dartiina u bixinayey meel sadaqadu ku baxaysana ku bixinayey ee sadaqadiina uu qariyo ikhlaas dhammaystiran baa ku sugnaa qofka bidixdiisa taagan xataa ma ogaan karayn hadduu qof markaa ku sugnaan lahaa bidixdiis hadduu ku sugnaan lahaa ma dareemayno ma ogaana inuu wax bixiyey kaasina wuxuu ka mid yahay harka carshiga ilaahay kuwa la harin doono maalinta qiyaame ayuu ka mid yahay kaasuu ka mid yihi waxay samayn jireen bacdu salaf intay soo qaadan sadaqad inay qofka alaabtiisa alaabu meel dhigtay inay u dhexgeliyaan dabeedna ay iska tagaan cid alla cidsiisay ma ogaa ila qofku xataa markuu og yahay qofka sadaqadda siiyey qofkan inuu yahay martaba iyo dee ayuu agtiisa ku yeelanaya qofku waa qadarinaya xataa inuu isagu garto ma rabo isagu xataa inuu garto ma rabo waxa weeye sadaqadii saasuu qariyey sidaas ayuu markaa u qariyey marka fadliga caynkaasuu ku helaya wa rajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaa ka toddobaad waxa weeyaan waa nin ilaahay xusay khaaliyan xaaluu keligii yahay oo dad aynay la joogin dad buu khali ka yahay fafaadat caynaahu labadiisa indhood baa ilma burqaday wuxuu la ooyey min khashyati illah ilaahay cabsidiisu la ooyey kaasina wuxuu ka mid yahay hadhka carshiga ilaahay kuwa la hadhin doono maalinta qiyaame ayuu ka mid yahay mutafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahin bukhariiyo muslim baa isku waafaqay mawdicu shaahid hadda wuxuu keenay xadiisku waa inoo soo hormaraye wuxuu inoo keenay imaamun caadil oo imaamka ninka madaxdii cadaaladda sameeyo oo cadli dadka ku maamula oo dulmiga iska ilaaliyo iska jiraa inuu yahay shakhsi fadli badan inuu yahay oo sawaab iyo ajar weyn uu helaayo oo hadhka carshiga ilaahay kuwa la harin doono aakhire uu ka mid yahay ayaa xadiidku tilmaamaya hadduu sidaa cadaaladda u sameeyo liajli illaah iimaanna dee uu ku sugan yahy ya cadaaladna uu sameeyo ilaahay dartiina uu sameeyo yacni fadli weyn baa ku jira waayo jagadan qofku inuu markaa noqdo imaam oo dadkii madax u noqdo oo amarkii dadka amarkii ugu sarreeyey isagu haysto dadkii u noolaayee la joogay ya cid ka amar koraysa aynay markaa jirin ee isagu awooddii iyo markaa gacanta ay ugu jirto dee waa fitno weyn weyn oo qofka lagu imtixaanayo fitnadaa waxa ka bixi karaana waaba iska yaryihiinba waxa ka bixi karaa fitnadaa waa iska yaryihiin waa fitna cadiima yacni jagadanna waxay iska leedahay yacni qofkaanu ilaahay dhowrin dee kibir iyo isla weyni bay iska leedahay ya markaa saas aawadeed ruuxa ka soo baxay oo fitnadaas aan ku fitnoobin ee iska jiray ee cadaaladii ku tuntunsaday ee dulmigii iska ilaaliyey ee waxa weeye ilaahay dartiis sidaa u sameeyey yani waxa weeye dee fadli weyn buu markaa leeyihi yacni khayr markuu la yimaadana khayr weyn baa ka xasilayo dee amarkiisaa laga yaabaa yacni khalqi fara badan inay marka waxawe yani fulinayaan oo ay yeelayaan marka hadduu xagga khayrka ula dhaqaaqo dee waxaweeye sawaab iyo ajar weyn ayuu helayaa amar keliya u bixiyo u yidhahda saa sameeya oo ay markaa sidii khayrkaa ay sameeyaan inteebaa sawaab iyo ajar uga imanaya ya munkar keliya u suuliyo xumaan keliya wax ka qabto yacni wanaag keliya u fuliyo yacni waxa weeye waxay noqonaysaa mid marka waxa weeye intuba yacni fadli weyn iyo ajar weyne ay uga imanayaan xadiiska lix boqol iyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo labiiyo toddobaatane wa can cabdilaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam nebigu waxau ihi calayhi asalaatu wasalaam ina almuqsitiina cinda allahi calaa manaabira min nuur ina almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeya cinda allahi ilaahay agtiisa cinda allahi ilaahay agtiisa calaa manaabira mimbarro korkood bay ku sugan yihiin mimbarro korkood bay ku sugan yihiin mimbarku waxa weeyaan waa kan khatiibku koro ee uu korkiisa ka khudbadeeyo mimbar manaabir marka manaabir waa jamcu mimbar mimbaradaasoo min nuurin nuur ka samaysan mimbaro nuur ah can yamiini araxmaan oo ilaah raxmaankaa midigtiisa ku sugan caza wajal wa kiltaa yadayhi yamiin labada gacmood ee ilaahay mid kastaaba yamiinun waa midig labada gacmood ee ilaahay mid kastaaba yamiinun waa midig alladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahliihim wamaa waluu aladiina yacdiluuna ay hum aladiina kuwii weeye kuwa cadaalad samaynaya kaannahu in la yidhi waa ayo markaasuu aladiina kuwii weeye yacdiluuna cadaalad samaynaya fii xukmihim xukunkooda gudihiisa ku cadaalad samaynaya wa ahlihim iyo ehelkooda gudahooda ku cadaalad samaynaya wamaa waluu iyo waxay maamulayaan waa kuwa ku cadaalad samaynaya weyy intaa mid walba kuwa ku cadaalad samaynaya weyy rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxa bannaan aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahlihim in markaa ficil loo qadaro oo la yidhaahdo acnii waxaan u jeedaa aladiina yacdiluuna ama amdaxu waxaan ammaanaya aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahlihim waxaa kaloo bannaan in muqsidiinta laga sifeeyaana bannaan in marka waxa weye mubtade loo qadaro khabar laga dhigaana bannaan intaa mid waliba ku bannaanto xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay cidda cadaalad samaysaa maalinta qiyaame inay minbaro nuura ku sugnaanayso waa fadli fadiiladaasay yeelanayaan dadka waa ka korreeyaan qadar ahaan oo yacnii waxa weeye minbaraa loo dhigayaa markaa nuur ah ayaa loo dhigayaa kuwa cadaalad sameeya minbaradaa korkooday ku sugnaanayaan minbaradaa korkooda ay ku sugnaanayaan marka midigta ilaahay minbaro ku sugan oo nuur ah ayay ku kor sugnaanayaan maalinta qiyaame labada gacmood ee ilaahay labadubana waa midig labaduba waa midig waxaa jira xadiis soo arooroo sheegaya ee shimaal sheegaya riwaayo muslim ku soo aroortay oo xadiis kale ayaa jirtay cumar ibnu xamsa uu soo wariyey xifdigiisana waxbaa ku yaro jira marka wa biyadihi alukhraa baa ugu soo aroortay riwaayaadka kale saas aawadeed bay culamada qaarkood waxay yidhahaan lafdigaas nakaara ku sugan bishimaalihi sheegiis waayo mawdica mooye meel kale kuma soo aroorin nin xifdigiisa wax laga yaro sheegay oo ragga muslim wax u wariyey ka mida laakiin xifdigiisa wax ku yara jiraan ayaa la gaar noqday waxaana jirta ragga qaarkood oo xifdigooda wax ku yara jiraan ayaa markaa labada imaam bukhaari iyo muslim wakhtiyada qaarkood axaadiistooda calaa sabiili intiqaa ku sameeyaanoo wax ka mida ka doortaan marka waxa weeye lafdigaas iyadoo uu la gaar noqday ninkaasi mar labaadkana axaadiista kale uu khilaafsan yahay wakiltaa yadayhi yamiin waxay tahay lafdiga shimaal lama itlaaqay waxaa la odhanaya labada gacmood ee ilaahayba waa midig yamiinna waxa weeye yumnigii iyo barakadii ayaa markaa ku sugan wahaakada culamada qaarna waxay u fasireen waa yamiinun fi lcataa yacni xagga deeqda iyo waxbixinta labadaba yamiin bay yihin inta waa soo geli karaa kuwa la ammaanaya waxaweye waa kuwa markaa xukunkooda iyo ehelkooda iyo waxay mas-uul ka noqdaanba intaba markaa ku cadaalad sameeyey waluu waxaa loo dabdinayaa laamka in la khafiifiyo la godo waluu ay weliya yali waa waluu iyo waxay mas-uul ka noqdeene maamureen intaba kuwa ku cadaalad sameeyey weeye marka ciddii cadaalad samaysaa fadli weyne inay leedaha laga qaadanaya xadiiska xadiiska lix boqol iyo lix iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo saddex iyo toddobaatane وعن cوف بن mالك رضي الله عنه قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول cوف بن mالك صxaabiga la yidhahdaa waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay khiyaaru a'immatikum madaxdiinna kuwa ugu wanaagsani aladiina tuxibbuunahum wa yuxibbuunakum waa kuwa idinku jeceshihiin yaguna idin jecel waa kuwa idinku jeceshihiin yaguna idin jecel watusalluuna calayhim waa kuwa u ducaynaysaan wa yusalluuna calaykum yaguna idiin ducaynaayo ee laam laguma gudbina calaa baa lagu gudbiyey marka macna alcatfi waalxunuwi bay sheegaysaa waxaa la tadmiiniyey naxariis yacni si ah iyo tudhaalo inay ugu ducaynayaan qolo waliba qolada kale saa waa loo fasira weji labaad waa loo fasiro waa in la yidhaahdo Eh, wa tusalluuna calayhim waa ku tukanaysaan hadday dhintaan wa yusalluuna calaykum iyaguna waa idinku tukanayaan haddaad dhimataan wa shiraaru a'immatikum madaxdiinna kuwa ugu sharka badani ama ugu xumi alladiina kuwii weeye tubqiduunahum aad nacaysaan waa necab tihiin wa yubqiduunakum yaguna idin necab wa talcanuunahum aad nacdalaysaan wayalcanuunakum yaguna idin nacdalaya lacnadda mar baa loo isticmaalaa macno caam oo cayd iyo habaarkoo dhan lagu itlaaqaa marna waxaa loo isticmaalaa lacnaddii khaas ka ahayd baa loo isticmaalaa marna waxa weeye habaarka iyo cayda oo dhan ayaa markaa lacnad laga cabbiraa qaala wuxuu yidhi saxaabigu qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam afalaa nunaabiduhum ma ku tuurnaa seef afalaa nunaabiduhum bisayf seef ma ku tuurnaayo bimacnaa ma la dagaalannaa marba hadday shiraaru a'imma yihiin oo madaxda kuwii ugu sharka badnaa ee ugu xumaa yihiin ma la dagaalannaa nabdigu waa tuurista almunaabada mufaacalun baa la geliyey qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa maya ha la dagaalamina maa aqaamuu fiikum asalaa maa aqaamuu muddada ay oogayaan ay muddata iqaamatihim fiikum asalaa dhexdiinna intay salaadda ku oogayaan oo tukanayaan ha la dagaalamina laa maa aqaamuu fiikum asalaa ha la dagaalamina ay muddata iqaamatihim fiikum asalaa muddada dhexdiinna ay ku oogayaan salaadda oo ay tukanayaan ha la dagaalamina rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey qowluhu tusalluuna calayhim sheikhu waa fasirayaaye qowluhu hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tusalluuna calayhim waxaa looga jeedaa tadcuuna lahum waa u ducaynaysaan waa labada tafsiira lagu fasiray mid ahaan tafsiirka kalena wuxuu yahay waa ku tukanaysaanoo qolo weliba qolada kale hadday dhimato way ku tukanaysa labada arrinna way kala laazimayaan oo dee haddii loo ducaynaayo idinkuna aa u ducaynaysaan iyaguna idin ducaynayaan marka qola dhimatona qolada kale inay ku tukato waa ka imanays waa ka imanays laakiin rubama markaa axween hadday cagsiga tahay inaanay markaa ka dhalanna waa dhici karta laakiin sida haalibka ah labadii way israacayaan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa madaxda kuwa ugu wanaagsan iyo madaxda kuwa ugu xun madaxda muslimiinta kuwa ugu wanaagsan iyo kuwa ugu xun ayuu xadiidku ka warramaya waa qaar asalkii islaamnimo u sugnaadeen oo muslimiin ah ayaa waxaa la tilmaamayaa inay qaarkoodna khiyaar yihiin qaarkoodna shiraar yihiin ilaa hadduu gaaloobo milladda ka baxo ninkii markaa madaxda ahaa dee sharcanba madax ma aha wuxuu noqonayaa muncasilun mid iska casilanoo aan markaa amar iyo nahyi lahayn daacana dadka ku lahayn saasuu noqonayaa xataa haddaan la casilin oo talada laga wareejin oo laga qaadin oo la casilin marba hadduu gaaloobo waa muncasilun sharcan xagga sharci ahaan buu casilan yahayoo aanu sharcan madax u ahayn aanu sharcan madax u ahayn marka kuwan maadaama nebigu ku magacaabay a'immo inay yihiin asalkii islaamnima waa u sugantah yagiiba haddaba la kala qaadoo loo kala qaaday qaar markaa khiyaar aho wanaagsan iyo qaar shiraar ah calaamadda khiyaartu waa maxay khiyaarul a'imma calaamadoodu waa maxay aladiina tuxibuunahum wa yuxibuunakum wa tusalluuna calayhim wa yusalluuna calaykum waa calaamad acmaashoodii keliya ashyaadoodii lagama warramin oo hadda cadaaladdoodii iyo camalladoodiiiy waxay samaynayaan iyo ashyaada lagama warramin laakiin calaamad lagu garan karo yaa ayaa laynoo sheegay calaamaddaasi waa maxay waa in dadkuna jecel yahay iyaguna dadka jecel yihiin waa inay qolo weliba qolada kale u ducaynayso calaamadda caynkaasi hadday jirto waxay noqonaysaa markaa inay yacni markaa madaxdaasi ay wanaagsantay madaxdaasi ay wanaagsantay nooca labaad nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay yihiin shiraaru a'immatikum yacnii weliba ma a'immatikum marka lagu yidhi waa in muslimiinta madaxdoodii wey dadka muslimkaana gaal ma xukumi karo madax uma noqon karo waa imaamiyaalkiinna marka taas waxay tilmaamaysaa inay yihiin yacni qaar marka muslimiina inay yihiin muslimiin ha ahaadaane laakiin dalamo iyo fasaqay noqon karaan ahlu jawr ah oo dulmi ah oo marka dadkii aan u turayn oo unaxariisanayn oo xadgudubka markaa la imanaya oo sharciga siday doonaan u khilaafaya yacni saasay markaa noqon karaan marka shiraaru a'immatikum calaamad baa loo yeelay madaxda muslimiinta kuwa ugu sharka badan calaamadda loo yeelay waa maxay waa inay idinkuna necab tihiin iyaguna idin necab yihiin qolona qolada kale ayna arki karin mar labaadkana waa inaa isnacdalaysaan yacni dhibaato iyo shiddo in markaa qolana qolada kale ka badbaaddo ma jecla ya waa necab yihiin yacni waxa weeye qolana qolada kale lama tusi karo waa nacdalayaan waa habaarayaan marka taasna waxaa lagu tilmaamay inay yihiin madaxda kuwa ugu sharka badan inay yihiin saasaa lagu tilmaamay arrinka ku saabsan lacnadda lagama qaadanaayo inay bannaan tahay in laysnacdalaa in ay bannaan tahay laga qaadan maayo oo ruuxa muslimka ahi waa inuu iska ilaaliyaa lacnadda khaas ahaan oo cid nacdalayo ee cayda iyo habaarka laftiisa waa inuu marka iska jiraa oo yacni qofka muuminka ahi yacni markaa mid faaxisha oo markaa afxumo isaga dhashay oo iska afxun dabiica ahaanba ama wakhtiyada qaarkood iska doondoono mutafaxish ahoo yacni markaa afxumada iska doondoona ma aha mid badii ahoo markaa liita yacni waxaweye ma aho yacni marka hadalkiisu xun yahay waa in markaa carabkiisa u wanaajiyaa hadal wanaagsan ku hadlaa alkalimatu tayiba sadaqa hadalka wanaagsani waa sadaqad waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina ashaytaana yanzaqu baynahum yacni waxaad ku tidhahdaa addoommadayda ha yidhaahdaan midibatay ka wanaag badantahy ha yidhaahdaan yacnii hadalba hadalku ka wanaagga badan yahay ha ku hadlaanoo ha yidhaahdaan marka hadalka wanaagsan in lagu hadlo ayay markaa habboon oo markaa layska ilaaliyo yacnii hadallada xunxun layska jiro aan lagu hadlin madax markay tahayna khaas ahaan in loo duceeyo ayaa markaa wanaagga ku jiraa in la habaaro wanaagga kuma jiro marka dadka muslimkaaba in la habaaro yadani fiicnayn baa madaxduna ka sii xag jirtaa saas aawadeed bay odhan jireen culammadii ahlu sunnuhu calaamatu ahli sunna adducaau lisultaan calaamadda ahlu sunnaha waxaa ka mida ah inay markaa u duceeyaan madaxda ay u duceeyaan calaamadda ahlubidacana waxaa ka mida ah inay madaxda habaaraan yacni imaam albarbahaari oo culammadii salafka ka mida waa ki tilmaamaayo marka macnaha noocaasa yacni markaa uu tilmaamaayo kitaabkiisa ictiqaadka ee sharxu sunna marka waxa weeye madaxda in la habaaraa waxay ka mid tahay min calaamaati ahli ahlilbidac ahlubidaca calaamaadkooda ayay ka mid tahy a'immadii sunnada qaarkood waxay odhan jireen ee salafka ahaa low kaanat lii dacwatun mustajaabatun la dacawtu biha lisultaan haddii lagu yidhahdo hal duco laga aqbalayo yaqiin ahaan oo hubaal ah in laga aqbalayo ayaad leedahay ducadaa waxaan ugu ducayn lahaa ninka madaxda ah waayo hagaagiisa iyo salaaxiisa waxbaa ku hagaagaya yacni naftayda uguma duceeyeen haddii lagu yidhahdo hal duco markaysaga maqbuulo aho iyadu markaa laga aqbalayo mustajaabo ah ayaad leedahay yaa yacni waxaan ugu ducayn lahaa ka madaxda ah salaaxiisa ummad badan baa ku hagaagayso yani markaa ku islaaxaysa ducada marka la sheegayo loo ducaynayo madaxdana yacni waxa weeye waxaa loogu ducaynayaa waa salaaxii iyo hagaagii ayaa loogu ducaynaya allahuma aslixu ilaahu hagaaji yacni ilaahu sharciga waafaji ilaahu mid caadila ka yeel yacni waxa weeyaan ilaahu khayr badan gacantiisa ku xaqiiji yacni in loogu duceeyo markaysaga khayraadkiiyo wanaagga iyo waxaweye kelmadda muslimiinta inuu ilaahay kulmiyo oo tafaraaruqa iyo fitanka uu ka hayo yacni markaa taas ayaa loogu ducaynaya markaa salaaxa uu isagu hagaago ee uu wanaagsanaado wax badan buu islaaxin karaa yacni wax badan ayuu beddeli karaa islaaxin karaa wahaddaasoo ka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam watalcanuunahum wayalcanuunakum waxaa la odhanayaa waa min baab alikhbaar bicaadati innaas maaha inay sharcan bannaantay loogama jeedo caadada dadku inay sidaa ku dareertay ninka madaxdii haddii aanu mid markaa u arxamaya oo caadila aanu ahayn oo ay marka waxa nacaan inay markaa habaaraan yacni waxa weeyaan waa miday caadadu ku dareertay weeye marka min baab alikhbaar bicaadati innaas maha xukunka sharciga inay bannaantay baa looga jeedaa muraadku maaha taasina in badan bay soo aroortaa ya yani markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam min alkabaa'iri an yalcana rajulu waalidayh qaaluu wa kayfa yalcanu rajulu waalidayhi qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaah wa ummahu fayasubu ummah yacni ma aha inay bannaan tahay oo ruuxa aabbaha caaya inaad aabbihii caydaa inay ku bannaan tahay muraadku ma aha walaa tasir waasiratun wisra ukhraa nafna naf kale dembigeed xambaari mayso ruuxan waalidkii kuma caayin aabbahana ma caayin ee waxa ku caayay waxa weeyaan waa markaysagaa shakhsigan weeye marka isaga yacnii inaad wax ka tidhaahda mooyaane oo tacaddigaa iyo kugu sameeyey xadgudubkaa inaad wax ka tidhaahdo oo isaga ka argoosato mooyaane aabbihii inaad cayda kuma bannaana laakiin nebigu markuu sheegaayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayaa cadada dadku siday ku dareertay soomaalida lafteedu maxay dhahen aabba lacaaya aabba lacaayuu marka waa caadadii dadka caynkaas marka lagama qaadanayo bannaanaansho watalcanuunahum wayalcanuunakum lagama qaadanayo inay bannaan tahay laga qaadan maayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay weydiiyeen afalaa nunaabiduhum bisayf seef haddaba ma ku tuurnaa bimacnaa ma la dagaalannaa xadiis kale waxaa ku timi afala nuqaatiluhum ma la dagaalannaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa maa sallaw hala dagaalamina intay tukanayaan intay tukanayaan ha la dagaalamina laa maa sallow salluu la odhan maayo amar bay kaa noqonaysa waa sallow laamka waa in la kordhiga xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa laa maa aqaamuu fiikum asalaa marka labada xadiis macnahoodu waa iswaafaqayaa waxaa laynoo sheegayaa intay tukanayaan ama ay salaada oogayaan in lala dagaalamaa inaanay bannaanayn bannaanayn ayaa laga qaadanaya xadiis kale wuxuu sheegayaa haayada waxaa lagula dagaalami karaa inay tahay gaalnimo cad inay la yimaadaan sida xadiiskii cibaada ee saxiixaynka oo nebigu uu marka uu sheegay saxaabada markuu la hadlaayey waa an nunaasica alamra ahlahu cubaada odhanaya ciyaalaha kale nebigu nagula ballamay waxaa ka mid ahaa inaanaan talada ku qabsannin cidda haysa wa an nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan ila an taraw ina aragtaan mooyaane kufran bawaaxan gaalnimo cad oo daahira aragtaan ya cindakum min allahi fiihi burhaan oo xagga ilaahay ka haysaan allah xaggiisa aa ka haysaan xujo cad aa ka haysaan inuu gaal yahay aa xujo cad ka haysaan intaa ka hor talada ha ku qabsanina intaa ka hor talada ha ku qabsanina ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiskuna saxiixaynka ayuu ku sugan yahi bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahi ahlucilmiga qaarkood markay sheegayeen sida ibnu cuthaymiin iyo hay-atu kibaar alculamaa waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanayaa bixitaanka lagu baxaayo ama lala dagaalamayo ninka xaakimka in lagu xidhaayo shuruud lagu xidhayo shuruuddaa lagu xidhaya maxay noqonayaan kow waa inuu gaalnimo la yimi kufri akbar waa inuu la yimi ee haddii waxa ka dhacay macaasi iyo fisqi tahay in lagu baxaa ma bannaana waa shartu lawal shardiga labaad waa in markaa uu yahay mid markaa mar iyo la arkayo la hubo ru'yadu mar waxay noqotaa basariya in indhaha lagu hayo oo lagu arko indhaha marna waxay noqotaa ru'ya qalbiya oo in qalbiga yacni markaa laga arkayo bimacnaa la xaqiiqsaday oo ay tahay mid macluumun yaqiinan yaqiin loo ogyahy kuma filla waxa weeye shaygu inuu markaa yahay fisqi waxa loogu baxaya walow fisqigaasi haba batabe waa inuu kufri yahay marlabaadka waa inuu yahay mid yaqiin loo hubo ma aha in la yidhaahdo markaa malayaal istaraayo isi xoojinaya iyo qaraa'in badan ayaa sheegaya ninku muslimba inaanu ahayn intaas kuma filla waa inay tahay wax la hubo oo yaqiin ah waa inay tahay malamale iyo markaa danni haaliba iyo eh, malayaal iska daba imanaya iyo qaraa'in iyo amaaraad iyo kullu daalika kuma filla shayga markaa saddexaad waa inuu yahay bawaaxan mid waxa weeye markaa yacni cad culamada qaar waxay ku fasireen sida markaa nawowi iyo ibnu xajar iyo laa yaxtamilu ta'wiilan ghayra alkufri ta'wiilaan gaalnimo ahayn waa inaanu aqbali karin oo gaalnimo mooye tafsiir kaleba aanu yeelan karin ee eh, haddii ixtimaalaad ay ku jiraan xaalka caynkaasa ee eh, xukunkaasi ka iman maayo inuu bannaanaado bixitaanka lagu baxayaa inuu bannaanaada ka iman mayso yacni waa shardigaa saddexaad weeye cindakum min allaahi fii burhaan kufrigaa waa in xujo ilaahay looga hayaa kuma filla sheekh hebel baa yidhi arrinka noocayo noocaasi waa gaalnimo hebel iyo hebel iyo hebel iyo yacni marka waxaway sheekh hebel iyo caalim hebel iyo ayaa fatwooday inay gaalnimo tahay kuma filla waa inay tahay cindakum min allaahi fii burhaan xujo cad waa in ilaahay looga haya xujo cad waa in ilaahay looga haya waa ashart raabic ashart araabic weeyaan marka afartaa shardi ayaa laga qaadanayaa si hay-atu kibaar alculamaa ay markaa sheegeen wakadalik yacni ibnu cuthaymiin laftiisuna si gaara uu sheegay oo marka waxa weeye isaguna uu duruusihiisa qaarkood uu markaa ku sheegay marka shuruudda afarta ah baa ka imanaysa shardi shanaad bay culammadu ku dareen oo ibnu baaz iyo ibnu cuthaymiin iyo culamo badan marka ay tilmaameen shardigaas markaa shanaad waa maxay waa in awood loo leeyahay in xukunkii isaga laga qaado oo muslim lagu beddelo waa in la kari karayaa iyadoo mafsado ka weyni oo ka badani aynay ka dhalanayn maaha waxa weeyaan haddii uun intaasi ay jiraan walow yaan laba kari karine yacnii isku miidaamiya marka ma aha oo wixii markaa mafsado ka badani ka imanayso shareecadu markaa ma bannaynayso shareecadu ma bannaynayso waa in marka waxa weeye awood markaa loo leeyahay istidaacada sharcigaana haddii shayga mafsado ka badani ka imanayso istidaaca sharciya markaa meesha ma taalo xagga laga qaadanaya istidaacda culamada sheegeen ya aa waa sidaas weye waxaa laga qaadanayaa nusuusta caamka baa laga qaadanaya annusuus alcaama adilada guud ee caamka baa laga qaadanaya waayo shay kasta qofka laga rabo istidaacadii waa lagama maarmaan qaacidada sharcigana maxay tahay laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura yacni saas weyi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha iyo adilada la midkaa faataquu allaha ma istatactum idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum aan la kari karayn oo la awoodi karayn dadka lagu kellifi maayo shaygii markaa dhib ka badani ka dhalanayana istitaacadii sharciga ahayd xaasil ma ficilka waa samayn karaa keliya kuma filla ee waa in mafsado ka badani shaygii aanu ka dhalanayn waxay shareecadu amartaa imaa maslaxa raajixa aw khaalisa maslaxo badhaxla oo aan mafsada wehelin ama mafsada waa wehelisaaye maslaxada miisaan badan oo haddii maslaxadu ka miisaan badan tahay mafsadada mafsadada yar ee la socotaa waxay noqonaysaa khayru muctabara midaan ictibaar lahayn bay noqonaysa midaan ictibaar lahayn ayay noqonaysa maslaxada raajixada ah baa markaa la ictibaarinayaa oo markaa la eegaya yacni sida shareecada lagu yaqaanaa saas weeye saas weeye waana tii xadiidkii tirmidiga ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yanbagii lilmu'mini an yudilla nafsah uma yacni habboona bimacnaa uma bannaana laa yanbagii markay nusuusta ku timaado waxaa loo isticmaalaa shay ama mustaxiil ah ama muxaram ah labadaasaa loo isticmaala laa yenbagii hada lilmuttaqiin kaatunkii dahabka ahaa markuu nebigu tuuray calayhi salaatu wasalaam kaatunkii dahabkaa markuu nebigu iska bixiyey calayhi salaatu wasalaam waxau ihi laa yenbagii hada lilmuttaqiin yacni wuxuu u jeedaa uma bannaana ayuu ka tilmaamaya marka nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam laa yenbagii lilmu'mini an yudilla nafsah yacni uma habboona bimacnaa uma bannaana qofka muuminka naftiisa inuu dulleeyo qaaluu wa kayfa yudillu nafsa waxay yidhahdeen rasuulki ilaahayow oo siduu naftiisa u dullaynayaa qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq wuxuu isu bandhigayaa xagga musiibada iyo belada waxaanu daaqa iyo awoodu haynin waxaanu kari karin ayuu isu bandhigaya marka waxyaalaha mafsadada ka badani ka imanaysaa shareecada waxay ku tahay mamnuuc xataa takyiiru munkaraat marka laga warramaayo dee ahlucilmigu waxay isla oggol yihiin haddii waxa weeye munkarkii la beddelaayey uu ka dhalanayo munkar ka badan ama mafsado ka badan hadday ka dhalanayso laa yajuusu takyiiru in la beddelaa ma bannaana in la beddelaa oo takhyiir lagu sameeyaa ma bannaana ya takhyiir in lagu sameeyaa mid bannaan maaha culamada qaarkood waxay ku soo naqliyeen ijmac waxaa ka mid a ah culammada ijmaaca ku soo naqliyey munkarka marka la beddelaayo munkar kale oo ka weyni ama mafsado ka badani markay ka dhalanayso inaan takyiirkiisu bannaanayn bilijmaac waxaa ka mid a ah culamada ku soo naqlisay maxamed alamiin ashinqiiti tafsiirkiisa saas yada ayuu marka ku sheegay ijmaaciina marka u tilmaamay culammadu inay saa isku waafaqsan yihiin yacnii masaladan aynu ka hadlayno bilkhusuus markii umay sheegin hadda marka waxu uma sheegin markaa shinqiidi laakiin wuxuu ka hadlayay caam ahaan munkarka takyiirkiis ya yacni marka ayuu ka hadlayey markaasuu deedna wuu yidhi haddii waxay mafsado ka badani ka dhalanayso takyiirkiisu ma bannaana yacni siday marka muslimiintu ku ijmaacsan yihiin ama siday culammadu ku ijmaacsan yihiin wakadalika ibnu baas isaguna saasuu tilmaamay fii bacdi fataawiih in waxa weeye marka la beddelaayo munkaraadka in waxa weeye markaa e, mafsado ka badan ama munkar ka badani markuu ka dhalanaayo inaynay marka bannaanayn takyiirkiisa biijmaaci alculamaa culammadu ay saa isku waafaqsan yihiin ayuu markaa tilmaamay masaladu ay tahay mas'ala ay culammadu isku waafaqsan yihiin marka aya yacni markaa u tilmaamay e, waxaa laga yaabaa in laha masaladan waa masale khaasa ah oo munkarkii caamka ah ma aha marka sidaas aawadeed yacni markaa qaacidada noocaasa kuma rumoobayso waxaa la odhanayaa culammadu marka waxay tilmaameen tanna inay saa noqonayso saas yadaabay markaa nasgareeyana tilmaameen oo waxa weeye sheekh ibnu cuthaymiin iyo sheekh ibnu baaz iyo ahlucilmi kaleba waxay tilmaameen xataa hadduu gaaloobo oo aan awood loo haynin in lagu baxa inaanay bannaanayn xataa hadduu gaaloobo oo aan awood loo haynin in lagu baxa inaanay bannaanayn yacni saas iyadaabay markaa tilmaameen haayatu maa fil amri ashyaada kale waa inay bannaynayaan yacni markaa khuruujka laakiin waxa weeye dee sabab kaleu uu mamnuucu noqonayaa bay yidhaahdeen sababtaasi waa maxay waa inaan daaqiya awood loo hayn mafsado ka badanna ka dhalanayso hadday mafsado ka badani ka dhalanayso dee xaalka noocaasa bixitaankii ma bannaanaanayo bixitaankii ma bannaanaanayo yacni saas iyadaa bay markaa tilmaameen culamo badan baana saa sheegay culamo badan ayaana markaa sidaa sheegay oo caynkaas iyadaa u tilmaamay sababtuna waxay tahay de wixii dhibaatadii kordhinaya oo mafsadadiiyo munkaraadkii iyo xumaantii sii siyaadinaya in lala yimaadaa munaasib ma aha munaasib yacni waxaweye ma aha saas aawadeed baa marka wakhtiga alimaam axmed ibnu xambal ay madaxdii marka ay xumaatay oo bidco kufri ah dadka ku dirqinayeen oo ku khasbayeen yacni waxa uu tilmaamay in lagu baxaa inayna bannaanayn yaa oo waxa weeye hadda waxay qaateen oo tabniyeen ictiqaad kufri ah ictiqaadkaasi waa maxay waa khalqu alqur'aan qur'aanku waa makhluuq bay yidhahdeen taana waxay culammadu yidhaahdeen waa gaalnimo insaan la yidhahdaa waa gaalnimo inay ictiqaadeen oo keliyana kumay joogine dadkiibay ku dirqinayeen oo ku khasbayeen oo ay lahaayeen khasab sidaa ku dhaha markaasaa qaar ay laynayeen oo ay ku dileen culammada qaarkood markii ay diideen oo qaarkood lagu xidhay oo qaarkood jeelka ku dhinteen oo qaarkood lagu garaacay oo waxa weeye markaa dhibaatooyin badan lagu gaadhsiiyey oo dadkii lagu dhibay uu ka mid ahaa yacni uu ka mid ahaa axmed ibnu xambal uu ka mid oo lagu xidhay laguna garaacay qolyihii jeelka ku dhintay buwayti baa ka mid ahaa ardaygii shaafici baa ka mid ahaa qolyaha ku dhintay qolyo kale waa ku dhinteen jeelka qaar kale iyagoo quyuuddii ku xidhan yahay bay dhinteen ya oo ay markaysa markaa xidhan yihiin oo markaysa waxaan yani iyagana saa loo yani markaa loo soo wado ayay sida ku dhinteen sidii markaa loo jibdilayey oo loo garaacayay maxaa lagu dirqinayaa caqiide kufri ah caqiide gaalnimaa baa lagu dirqinaya hadda waxaa laga yaabaa dadka qaar inay is yidhaahdaan ictiqaadka ku saabsan khalqulqur'aan in la caqiideeyo culammadu waxay ka qabeen kufri asqar inuu yahay oo gaalnimo weyn umay qabin saasay u yidhaahdeen yaan loogu bixin xaqiiqadu saas maa waxay u qabeen culammada ahlu sunne inay markaa ictiqaadkaasi inuu yahay ictiqaad kufri akbara inuu yahay bay u waa jiraan bacdu mashaayikh oo yidhi markii ay masalada ay arkeen u qaatay oo isyidhi yidhi waxa weeye waa kufriga ahaa kufri asqar aan kufri akbara ahayn ya yacni saas iyadaa bacdi yidhi waa jiraan laakiin xaqiiqadu waxay tahay sida saxiixa kufrigaasi inuu ahaa kufri akbar kufri akbar inuu aha waxaana caddaynaya aqwaashii a'immada markiisa ay ka cabbireen oo qaarkood ay leeyihiin qofka yidhaahda qur'aanku waa makhluuq yidhaahdaa faqad kafara yacni kufran naaqilan can ilmillay ka cabbireen a'immada qaarkood ya abu surcat araazi yo abu xaatim arraazi labadaa imaam oo a'immadii salafka ka midi ah waxay ka cabbireen qofka yidhaahda qur'aanku waa makhluuq faqad kafara kufran naaqilan can ilmilla kufri qofka diinka ka raraaya ayuu gaaloobay bacdul a'imma waxay ka cabbireen faqad kafara kufra ridda qaar waxay ka cabbireen faqad kafara kufran akbar yacni saasay ka cabbireen marka waxa weeye kufriga waxay u qabeen kufri akbar in ma aha marka waxaweye taa'ifo yar in waxay ku tagtaye eh, dee culammadu markaysagaa badiba saasay mareen inay kufri akbar tahay waatuu ibnuqayim odhanayo walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fii cashri min alculamaai fi lbuldaani yacni waxaa markaa cidda tidhaahda qur'aanku waa makhluuq kufrigooda waxa markaa ictiqaadiyey oo qaatay inay gaalo yihiin cidda saa tidhaahdaa khamsuuna fii cashrin kontan lagu dhuftay toban waa darbi khamsuuna fii cashrin min alculamaa'i fi lbuldaani konton toban lagu dhuftay waa shan boqol oo caalim ya mm, shan boqol oo caalim ayaa sidaa sheegay markaasuu yidhi kamaa xakaahu aduu laalakaa'i iyo marka waxaan yani tabaraani labadooba inay soo xikaayoodeen oo aqwaasha marka ay soo naqliyeen culammada sidaa tidhi ayuu tilmaamaya laalakaa'i wuxuu ku sheegayaa kitaabkiisa usuulu ictiqaadi ahli sunnati waljamaca shanta boqolna waabu ka badinayaaba shan boqol iyo konton caalim buu sheegayaa oo culammadii waaweyneeda beledada ah oo min kulli beled uu ka soo naqlinayo culammadii basre hebel iyo hebel iyo hebel baad culammadii madiine hebel iyo hebel culammadii maka hebel iyo hebel culammadii masar saasuu u tirinaya ya yani markaa u wadaya shan boqol iyo konton caalim buu ka soo noqlinaya haddana yaday caynkaa tahay waxay yidhahdeen aan ku bixina saas yadaa bay yidhahdeen kolley waa jirtaa arrin ku saabsan ta'awul oo kale iyo markaysa markaa garashawaa inay markaa a'immada qaar ugu cudreen ay yidhaahdeen waxa weeye nimankani waa niman markaa dee xukaamta ahi niman wax garanaya ma aha waana lagu kediyo culamaa usuuba ku kediyey marka xaggaasay kufriga uga cudreen oo markaa ay yidhaahdeen wuxuy ku yeedhayaana dadka ku dirqinayaan ictiqaadsan yihiine ku khasbayaan gaalnimaba ha ahaatee laakiin ma gaalaysiinayno milladda kala saarayno ya waa sida axmed ibnu xambal iyo culammada qaarkood marka ay mareen yacni saas yada ah ayay marka ahayd marka saasay isu waafaqaysa ayna isaga hor imanayn ibnu taymiyana caynkaas yadaa buu ku tawjiihiyey kutubtiisa markiisaga qaarkood sida kitaabuliimaan oo kale uu ku tilmaamay kama fii majmuuci alfataawa mujalladka markiisaga toddobaad yani markaa sida ku sugan yani waxa weeye ujeeddadu saas ayay marka ahayd oo marka culammadu ay marka waxaweyan ay u qabeen in asalkii islaamnimadu u sugan tahay iyagoo kufri cad ku dhacay iyagoo kufri cad yacni ku dhacay ay sidaas markaa waxay yidhaahdeen asalkii islaamnimo ayaa u sugan marka ay yidhaahdeen marka imaam axmed ibnu xambal markii la yidhi waxa weeye dee waxaasaynu ku sugannahay wixaasaanu dadka ku khasbayaa ma ku baxnaa laa allaha allaha fii dimaa'i almuslimiin laa araa dalika walaa aamuru bih imaam axmed muxuu yidhi yacni marka waxa maya ilaahay kaga baqa ilaahay kaga baqa dhiigagga muslimiinta yacni arrinkaa ma arko mana amraayo waxaana dhacaysa fitnaa dhacaysa fitno ayaa dhacaysa markaasay umiyinnaan fitno ku sugnayn ha laynagu khasbaya waxaasaa laynagu khasbaya laynagu garaacaya laynagu dhibaataynayaa khasab ku dhaha laynagu leeyahay alasnaa fii fitna markaasuu wuxuu ku jawaabay fitnada ku sugannaha waa mid khaas ah laakiin fitna caamaa dhacaysa teennu waa mid gaara innagay si gaara inoogu eh, wajahan tahay ee caammadii iyo dadkii iyo markaysa marka waxa beledadii waxaweye sida kale dee waxaweyen waa dhibaato kuma sugnaa iyo amni darro fitno khaasaynu ku jirraa laakiin fitne caamaa ah dhacaysa yani waxa weye amnigaa tegaya yacni markaa khawf baa imanaya waddooyinkaa go'aya marka fitna caama ayaa imanaysa saas yadaa marka ayuu markaa uga digay oo caynkaas yadaa marka uu yidhi caynkaas yada ah yacni marka uu yidhi calaa kulli xaal masaladaasi waxa waxawa yadana saas yadaa weeye marka khulaasadana siday dee culammadu sheegaan waa caynkaas yadaa weeye marka xaadiistanna waxay sheegaysaa salaaday tilmaamaysa salaadda tukashadeedana dee sida loo xaqiijin karaa way iska adag tahay inaanu tukan yacni marka xadiiska midna wuxuu sheegayaa laa maa sallow iyo laa maa aqaamuu fiikum asalaa muraadkuna macnuhu waa isu tegayaan macnuhu waa isu tegayaan culamada qaarkood waxay ka qaateen inaad salaad la'aantu kufri akbara tahay si xadiiskii cubaada ay ula kulmiyaan xadiiskii cubaada muxuu sheegayaa wa anlaa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan marka dee kufriga bawaaxa inay soo gelayso laa maa sallaw ya salaad la'aantu ay ka mid tahay kufriga bawaaxa ah ayaa labada xadiis marka la ysu geeyo ka soo baxaysa bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood saasay mareen waana sida ibnu cuthaymiin yacni markaa u maray iyo culamo kale ay mareen bacdi kale oo culammada ka midi waxay mareen xadiiska cubaade wuxuu sheegay waxaa lagula diriri karaa inuu yahay gaalnimada keliya xadiiskanna masale labaad buu ku daray waa siday culammada qaar mareen oo ah markaysaa markaa salaada hadduu markaa tukan waayo iyaduna waa masale labaad oo lagula diriri karo waa masale labaad oo lagula diriri karo ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen waxaa lagula diriri karaa lagula dagaalami karaa waa gaalnimada kufri akbarka keliya weyi xadiidkanna laa maa aqaamuu fiikum asalaa waxa uu leeyahay mafhuum iyo manduuq manduuqa waxa uu sheegayaa inta ay salaadda oogayaan inaan la diriirin oo la dagaalamin taasna laa ishkaal mafhuumkiisuna waxa uu sheegayaa mafhuum mukhaalafaha oo laga fahmayaa manduuq ma ahee haddii ay salaadda oogi waayaan ama ay salaadda tukan waayaan in lala diriraayo xadiidka cubaadana manduuqiisaa wuxuu tilmaamayaa inaan lala dirirayn ilaa ay kufri cad la yimaadaan marka haddiiba saa loo fasiro manduuq iyo mafhuum baa iscaaridayo iska hor imaanaya oo manduuqu yacni waa ka xoog badan yahay mafhuumka weliba adif ilaa dalika mafhuum mukhaalafaha a'immada qaarkood ma qabaan inuu xujo yahay sida madhab alxanafiya madhab abi xaniifa mafaahiimta labaa loo qaybiyaayo mafhuum muwaafaqa iyo mafhuum mukhaalafa marka mafhuum mukhaalafaha itlaaqan agtiisa xujaba maaha cinda alxanafiya a'immada kale badankoodu way qabaan mafhuum mukhaalafuhu inuu xujo yahay bidawaabid iyo shuruud ayay ku yidhaahdaan waa xujo laakiin wakhtiyada qaarkood inaanu muctabar ahayn bay tilmaameen oo dawaabid bay u dhigaan marka uu mafhuum mukhaalafuhu xujo noqonayo qowlkoodaana saxiixa haddaba waxay isweydiinle marka mantuuq iscaaridaan see loo gelaya yacnii haddii manduuqii iyo mafhuumku ay kulmi karaan oo ay markaa waxa weeye aanay toos isu caaridsanayn waa la kulminayaa hadday toos isu caaridsan yihiin oo tarjiix ay gaadhana waxay noqonaysaa almanduuqa aqwa min almafhuum adif ilaa daalika waxaad kaloo ku dartaa in waxa weeye salaadda inaan u tukan sida loo xaqiijiyaa inay iskaba adag tahayba waayo dee lama odhanaayo haddii aanu masjidka aan lagu arag yacni waxa weeye ma tukado waxaa dhici karta waxa weeye dee inuu markiisa markaa tukado waxaa dhici karta meeshiisa in masjid ugu yaallo waxaa dhici karta markiisa markaa inuu gaar u tukado yacni markaa ayaa dhici karta salaadda jumcadunbaa dee ugu badan waxa kale markaa hadda ku soo arooraaya oo markaa ku imanaya ee salaaddii markaysaga kale dee jamaacadii yacni waajib caynaya qofka ma ku tahay mise kuma aha de khilaaf baaba ku sugan marka fuqahada dhexdooda fuqahada dhexdooda khilaaf baaba ku jira oo markaa culamada qaarkood odhanaya waa sunno mu'akada yani fii xaqi alfardi yani markaasaa odhanaya qaar odhanaya waa fardu kifaaya iyo qaar odhanaya waa fardu cayn yani intuba waa jiraan waa khilaafun bayna alfuqaha yani marka weeye calaa kulli xaal xadiiskani wuxuu tilmaamayaa a'immada wanwanaagsan iyo a'immada yani xunxun ayuu kala sheegayaa marka waxaa loo baahan yahay sidii in lagu dadaalo sidii loo noqon lahaa yani madax wanaagsan oo ciddii maamul haysaa yacni markaa sifada madaxda wanaagsan inay yeelato ayaa habboon halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk